بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل فصل كني wuxuu ka hadlayaa axkaamtii gabadhii mustaxaadada ahayd ayuu si faahfaahsan uga hadlaya fasalkii hore aan soo akrinay wuxuu u ahaa gogolxaadh ayuu fasalkan u ahaa oo axkaamtii ayuu si guud oga hadlay istixaabada qaabku dahaara qaadanaysana wuu ka hadlay dabeetana fasalkana kala dhigdhigaya axkaamtii gabadhii mustaxaadada ahayd ra'at idaa ra'at hadday aragto gabadhii lisinni lxaydi xaydka da'diisii hadday ku aragto aqalahu aqala alxaydi xayd intii u yarayd oo maalin iyo habeen ahayd ama wax ka badan walam yacbur isla markaana uusan tallaabin akarahu xayd intii ugu badnayd uusan tallaabin fa kulluhu waxa ay aragtay dhammaantii xaydun xayd weeye wasufratu wadusufrati kii boodhka u saaxiibka ah dhiiggii midabka boodhka lahaa wاlkudraةu wadulkudrati kii midabka calowga lahaa xaydun asaguna waa xayd fi asaxi wejka asaxnimada badan hadii aan qabanno waayahay gabadhii hadii ay aragto dhiiggii caadada xilligii lagu arki jira ku aragto oo sagaal jir iyo wixii ka sii badan ah isla markaasi dhiiggaasi aqalkiina uusan ka yaraanin oo maalin iyo habeen ah isla markaa uusan ka badanin intii eh, dhiigga ama caadada ay socon jirta oo ahayd shan iyo toban maalmood dhammaan waxay aragta oo idil waa xayd ama midabkiisu madow ha ahaado ama casaan ha ahaado ama midab kale ha lahaadee waxa weeye eh, dhiig xayd ayuu noqonayaa axkaamtii xaydka ayaa ku dareeraysa eh, markuu leeyahy mualifku yani uusan ka yaraan aqalahu uudi walam yacbur akara waxa kaa baxay haddii gabadhii aragto dhiig laakiin dhiiggaasi wuxuu ka yaryahay maalin iyo habeen saacado yar bay dhiig isku aragta dabeetana uu ka go'ay dibna uguma soo noqonin de waxaase xayd lagu tilmaami mahaye waa dam fasaad oo gabadhii waxa weeye salaadii way tukanaysaa waxa weeye kaanamaa daahir inay tahay oo malamid tahay oo waxa weye dhiiggaasi waa dhiig fasaado waa iska maydhaysaa ee dhiiggii xaydka ee caadiga ahaa ma aha ee waxa wey axkaamtiisii ka ratibmaysa halkan uu leeyahay walam yacbur akarahuna wuxuu ka ixtiraazayaa haddii dhiiggii ka bato an iyo markaas asna xeed noqon wuxuu noqonaya wixii ka badan an iyo noqonayaa dhabar furan buu noqonayaa oo axkaamtii dhabar furanka ee noo iman doonta ayaa ku dareeraysa haddaba dhiiggii gabadha isku arkaysa haddii maalin iyo habeen uusan ka yarayn an iyo uusan dhaafin dhammaan waxay gabadha aragto muddadaas waxaa lagu tilmaamayaa xayd sufratu halkan uu leeyahy mualifku sufrada iyo kudrada waa xayd wuxuu ka wadaa jaadadka ama midabada kala duwan ee dhiigu yeelan karo ila dhiigu marna madow buu noqdaa marna wuxuu noqdaa casaan marna wuxuu noqdaa calow marna wuxuu noqdaa midabka ciid oo kale ama boorka o kale u yeelanaya midabadaa kala duwan waa an midab haddana midabadu dhiigu leeyahay saddex waa la isku waafaqsan yahay oo waxaa weeye aswadkii madowgii iyo axmarkii casaankii iyo ashqarkii oo ahaa casaanka khafiifka ah saddexda inay dhiig yihiin ama xayd ay yihiin waa la isku waafaqsan yahay labadan kale ee asfarka iyo agdarka kan waxaa weeye midabka boorkaa leh ama calowga ah labadaas muran baa ka jira sida aad aragto fil asax mualif ka cabireo waxa weye madhabka muctamadkiisu waxaa weeye labadaasina inay xaydkii soo gelayaan oo ayaga laftirkooda gabadhi hadday isku aragto midab calow ah ama midabkii boor kale dhiig inuu noqonayo xayd waxaana taa daliil u ah xadiidkii e, caaisha radi allahu tacaala canha laga wariyey in e, dumarkay usoo diri jireen dumarka caadada qaba ayaa waxay usoo diri jireen karin yar oo waxa weeye ay dhexgeliyeen cudbi oy markaa ku soo qaadeen dhiig ay ku soo qaadeen weliba sufra midabka sufradaha leh calowga ah dabeetana caaisha markii loo keeno ayaa waxay dhihi jirtay ha degdegina yani dumarkan waxay hubinayaan waxaani ma yani dhiig baan ku tiranaynaa mise duhri baan ku tiranaynaa oo waan maydhanaynaa markaas waxay dhihi jirtay laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa ha degdegina ilaa aad ka aragtaan nuuradda cad macnaha waxay ka wadaa ilaa aad yani xab cad aad aragtaan ha degdegina arkaan ujeedaa yani duhrigii yani xabkaa cad waxa wey waa duhri laakiin wixii intaa aan ahayn midabada kala duwan intii aad arkaysaan waxay ku tilmaantay inuu yahay xayd kaas wey haddaba qowlka asaxa ah khilaaf alasax wuxuu leeyahay kaasi sufradii iyo kudradii midna waxa weeye xayd lagu tilmaami mahayo duhri baa la raacinaya maxaa yeele midabkii dhiigga male waxaanu soo deliishaday qowlka umu caiya kunaa laa nacudu sufrata wاlkudrata shayan rawahu اlbukhaariy umu caiya waxay leedahay saxaabiyad ahayd maanaan ku tirin jirin sufrada iyo kudradaas waxba maanaan ku tirin jirin macnaha duhri ayaan xisaabin jirin oo dhiig xayd a maanaan ka soo qaadi jirin laakiin qowlka umu caiya waxaa ka hor imaanaya qowlka caaisha radi allahu tacaala canha een soo tilmaanay waaya ra'at idaa ra'at gabadhii hadday aragto lisini lxaydi xaydka da'diisa hadday ku aragto aqalahu xayd intii u yarayd oo walam yacbur markaa uusan tallaabin akarahu intii u badnayd fa kulluhu dhammaantii waxay aragta xaydun xayd weeye wasufratu wadusufrati dhiiggii midabka boodhka aha lahaa wlkudratu wadulkudrati kii midabka calowga ah lahaa xaydun xayd weye fil asaxi sida asaxa ah fain cabara haddii uu dhiiggii tallaabo fain cabara hadduu tallaabo dhiiggiihu xaydka intii u badnayd hadduu tallaabo fain kaanad gabadhii hadday tahay mubtada'atan mid dhiig lagu bilaabay mumayizatan oo wax kala soocaysa bian taraa waaba inay aragtee qawiyan dhiig xoog badan wa daciifan dhiig tabardaran daran fadaciifu kii daciifka ahaa istixaadatun waa dhabar furan waalqawiyu kii xoogga badnaana xaydun xayd weeye maxaase shardi u ah waa haddii saddexan shardi la helo in lam yanqus hadduusan ka yaraanin qawigii can aqalihi xaydka intii u yarayd oo maalin iyo habeen ah walaa cabara uusan tallaabin akarahu xayd intii u badnayd walaa naqasa daciifu kii daciifka ahaana uusan ka yaraanin can aqali uhri uhri intii u yarayd oo ahaa iyo toban maalmood mualifka halkan wuxuu ku gudagalay axkaamtii mustaxaadada waa gabadhii dhabar furanka qabtay toddoba nooc ayay noqonaysaa oo waxaa weeye fuqahadu ay tafsiiliyeen kitaabkeennana toddobadaaba axkaamtoodii wuu sheegay gabadha mustaxaadada ah mar waxa weeye waa mubtada waa gabadh dhiigu ka hor leeya oon hadda ka hor dhiig isku arag waa markii koowaad ee waxa weye dhiiggan uu ku dhacay waa mubtad mubtada'adaasaa laba noqonaysa mumayiza iyo hayr mumayiza mubtadao dhiiggu uu ka hor leeyahay isla markaana dhiiggii kala soocaysa anwaacdiisii iyo midabadiisii iyo sifaadkiisii oo kala garanaysa iyo mubtadao hayra mumayiza oo dhiiggii aan kala soocaynin oo dhiiggii hal midab ugu imaanaya maalan taasina waa tii labaad ta saddexaad waxa weeye muctaada mumayiza waa gabadh caado leh oo hadda ka hor caadada isku aragtay oo markii koobaad uusan u ahayn isla markaa dhiigi kala saaraysa sifaadkiisii iyo midabadiisa iyo muctaada hayra mumayiza muctaado aan yani kala soocaynin dhiigga anwaacdiisii horey buu dhiig ugu dhacay laakiin dhiiggii ma kala soocayso anwaacdiisi iyo mutaxayira waa tan shanaadoo waa gabadhii wareersanayd ee caadadeedii horey caado u dhacday laakiin caadadeediiba ilowday taasaa saddex qaybood u qaybsamaysa mutaxayiradii ayaa saddex u qaybsamaysa waxa weeye mutaxayira naasiya lilwaqti waalqadr waxay hilmaansan tahay waktiguu dhiig ku dhici jiray iyo intuu socon jiray labada way ilowday ama naasiyatan lilwaqti duuna alqadr ama waktigiibay ilowday ku dhici jiray laakiin qadarkii way xusuusantahay oo qadarkii waa haysaa ama taa cagsigeedoo ah naasiyatan lilqadri duuna alwaqt waxay ilowday qadarkii uu socon jiray laakiin xilligii uu socon jiray mayna iloobin taasina waa saddex iyo afartii hore laisku daray waxa weeye toddobo toddobadaas ayay u kala baxdaa mustaxaadadii haddaan soo koobno waxaa weeye mubtadaa mumayiza mubtadaa hayra mumayiza muctaada mumayiza muctaada hayra mumayiza mutaxayiradii oo saddex ah oo ahaa naasiyatan lilqadri wاlwaqt naasiyatan lilwaqti duuna alqadr naasiyatan lilqadri duuna alwaqt todobadaas ayay u qaybsamaysaa waxaa la gaadhsiiyaa suwarta mustaxaabada ilaa boqol iyo afartan suuro ayay culamada qaar gaadhsiiyaan laakiin wax yani muhiimada weyn oo kusii jirta ma jirto culamada qaar waxay sii gaadhsiiyaan kun iyo afar iyo labaatan suuro oo dhiigga noocyadiisii iyo waxaasay ku dhufanayaan lakiin inagu waxaas usii banbixi mayna lakin waxaan tilmaamayna boqol iyo afartanka suuro ee culimada ka bixiyeen qaabkee bay ku timid dhiigu waa shan nooc sidaan soo tilmaamay aswad iyo axmar iyo ashqar iyo asfar iyo akdar shantaas u qaybsamaa waa madow iyo casaan iyo casaan khafiifa iyo kii midabka boodhka ah lahaa iyo calow shantaas u qaybsamaa waayahay shantaas mid kasta wuxuu yeelan karaa afar sifo oo ah markii la eego inuu ur leeyahay iyo inaanu ur lahayn iyo inuu adag yahay culus yahay iyo inuusan adkayn waa afar sifo afartaa markii lagu dhufto hantii waxay noqonaysaa labaatan labaatankaa ku dhufo toddobadii nooce mustaxadada waxay noqonaysaa boqol iyo afartan suuro waaya haddaba wixiiba mualif halkan inoogu sheegi doonaa insha allahu tacala toddobadii nooc ee mustaxaadada wuxuu ku bilaabay nooci koobaad oo ah ee mubtadaa mumayiza gabadhii dhiigu ka hor lahaa isla markaana dhiiggii kala soocaysay oo kala garanaysay oo dhiiggii laba siyaabood oo kala duwan oo ugu imaanaya mubtada markii lagu yidhi waa gaba dhiigu ka horleeya hadda kahor dhiig kuma dhici mumayiza markii lagu yidhina mualifkaaba tilmaamo mumayiza macnaheedu wuxuu idhi bian tara qawiyan wa daciifan waa gabadh arkaysa dhiig qawi ah iyo dhiig he daciif ah dhiigga qawiga ah waxaa weeye waa yani markii midabadii dhiigga la eego say u kala horreeyeen ayay u kala xoog badan yihiin madowga uga xoog badan waxaa soo raaca casaanka waxaa soo raaca ashqarka ama midabka casaanka khafiifka ah waxaa soo raaca eh, asfarkii eh, waxaa soo raaca agdarkii agdarkaas ugu daciifsan awadkuna wuu xoog badaya haddaba hadday laba midab oo kala duwan dhiigga ugu imaanayo yani aswad iyo maalan axmar aswadkiibaa waxa wey xayd noqonaya waxa weeye axmarkiina wuxuu noqonaya istixaado ama axmar iyo wuxuu ugu imaanaya asfar axmarkiibaa xayd noqonaya asfarkiina wuxuu noqonaya istixaado wahaakada midba midkuu ka sarreeyo ayaa ka xoog badan saasay kule xoog badan yihin yacni axmarku markii loo eego aswadka waxa weeye waa daciif markii ashqarka loo eegana waa qawi ashqarka markii loo eego axmarka waa daciif markii asfarka loo eegana waa qawi wahaakada agtarku asagu dhammaan markii loo eego waa daciif aswadka markii kuwa kale loo eegana dhammaan daciif bay u noqonaya asaga qawi ah waaya sidoo kale waxaa laga eegayaa xagga urka laba dhiig haddii gabadha arkayso oo midna ur u leeyahay midna uusan ur lahayn ur kale ayaa qawiga kaan urka lahaynna waa daciifo istixaado ayaa laga dhigaya sidoo kale xagga adayga iyo cuf cufnaanta haddii midna uu cufan yaho kakan yahay midna uu raqiiq yaho jilicsan yahay kan jilicsan ayaa istixaado noqonaya ka waxaa weeye kakanna wuxuu noqonayaa xayb marka qawi iyo daciif mualifku saas uga jeedaa haddaba gabadhii mubtada'ada ahayd ee dhiiggii kala soocaysay ee kala garanaysay isla markaana dhiiggii laba nooc ayuu ugu imaanayaa mid qawi iyo mid daciifa ka qawigana waa xayd ka daciifkuna waa istixaado waaya laakiin shardi baa halka inoo yaalla waa saddex shuruudood wuxuu yidhi shardiga koobaad in lam yanqus can aqalihi waa haddii dhiiggii qawiga ahaa een xaydka ka dhignay uusan ka yarayn aydka aalkiisa oo yom waliil ah waa inuusan ka yaraan ilan ayd baa ka dhignay soo maaha qawigii waa inuusan haddaba ka yaraanin maalin iyo habeen isla markaana uusan ka badanin an iyo toban maalmood qawigii isla markaana daciifkii uusan ka yarayn aqalu duhri oo an iyo toban maalmood ah saddexdaas haddii la helo daciifkiina wuxuu noqonaya istixaado qawigiina wuxuu noqonayaa xayd laakiin shuruudaha saddexda haddii mid la waayo waxa weeye gabadhii ma noqonayso mumayize hayr mumayize noqonaysa maalan dhiiggii madowga ahaa ee qawiga ahaa ayaa waxay isku aragtay wax maalinlii habeen ka yar maalan labiyo toban saacadood buu socday dabeetana axmar baa yimid oo ka dambeeyey axmarkii baa maalmo badan socday oo han iyo toban cisho ka badan oo waxa weeye bilow socdayba haddaba gabadhan ma aha marka mumayize waa hayr mumayiza maxaa shuruudii tamyiizka mid ka mid ah ayaa la waayey oo tan dambe ee mubtadaa laa mumayiza ayay soo gelaysaa sidoo kale qawigii dhiiggii madoobaa maalan ayaa wuxuu ka batay an iyo toban maalmood lix iyo toban maalmood buu socday kadib bay dhiig midab kale la isku aragtay haddaba qawigaa ku tilmaamayna xaaladan xayd maxaa yeele shuruuddii xaydka lagama helinoo an iyo toban maalmood oo muddadii xaydka ugu badnayd uu dhaafay marka xayd noqon maaye waxa weeye la kala garan maayo haddaba midkii xayda iyo midkii istixaado ah gabadha waxay noqonaysaa hayru maysa nooca labaad ayay ku biiraysaa wahaakada dhiiggii daciifka ahaa haddii uu an iyo toban maalmood ka yaraado ayadna waxa weeye lagu tilmaami maayo istixaado dhiiggaase gabadhii waxay noqonaysaa hayra mumayisa fain cabarahu haddii dhiiggii uu tallaabo xaydkii intii u badnayd damiirka cabarahu hu wuxuu laabanaya aar alxaydka fain cabarahu hadduu dhiiggii uu tallaabo intii u badnayd fain kaanat gabadhii hadday tahay mubtadaatan mubtadao hadday tahay gabadhiigu ku horleeya ku cusub yahay isla markaana mumayizatan oo dhiiggii kala soocaysa oo seebay mumayize u noqonaysaa bian tara waaba inay aragtee qawiya dhiig xoog badan wa daciifa iyo dhiig daciifa fa daciifu dhiiggii daciifka waa dhabar wlqawiyu kii xooga badnaana xaydun waa xayd in lam yanqus wa hadduusan ka naaqusin kii qawiga ahaa can aqalihi xaydka intii u yarayd oo ahayd maalin iyo habeen walaa cabara uusan tallaabin islamarkaa akarahu xaydka intii u badnayd oo ahayd walaa naqasa daciifu kii daciifka ahaana uusan ka yaraanin can aqali uhri uhriga intii u yarayd aw amase mubtadaatan kaanat waxayba ahayd mubtadaatan gabadhiigu dhiigu hor leeyahay laa mumayizatan oo dhiiggii kala soocaynin bian ra'athu waaba inay aragtay dhiiggii bisifatin hal sifay ku aragtay aw amase faqadat waxay weyday sharda tamyiizin kala saaridii ee shardigeediibay weyday faladharu qowlka adharka ee muctamadka waxaa weeye anna xaydahaa xaydkeedu yowmun walaylatun maalin iyo habeen inuu noqonayo wa uhruhaa duhrigeeduna tiscun wa cishruuna sagaal iyo labaatan inuu noqonayo tanna waxaa weeye noocii labaad ee waxaa weeye gabadhii mubtada'ada ahayd ee aan mumayizada ahayn waa mubtado dhiigu ku cusub yahay laakiin dhiiggii ma kala saarayso oo tamyiiz ma leh oo seebayna tamyiiz u yeelanaynin tamyiiz waxaa weeyaan dhiiggiibaa hal sifa ugu imaanaya maalan dhiiggii waxa weyaan hal midab buu leeyahay axmar weeyaan ama aswad weeyaan oo waxa weya dhiig isbedelaya oo kala jaab ah ma ah ama ma ahee waxa weeye laba midab oo kala duwan buu dhiigga ay ku helaysaaye laakiin waxay weeday shardigii ee tamyiiska shuruudi tamyiiska saddexdahayd mid ka mid ah ayay weyday sidayna soo dhaaftay marka dhawataan tusaalaha ka bixinaynay xaaladdaas marka maxaa la samaynaya gabadhan waa mubtado oo isla markaa tamyiiz ma oo dhiiggii hal sifa ugu imaanaya ama shuruudii tamyiizka ee lasoo sheegay saddexda ahayd ayay mid ka mida ay weyday xaaladan waxa weeyaan laba qowl baa ku jira laakiin qowlka muctamadka ah waxa weeye xaydkeedu wuxuu noqonayaa maalin iyo habeen saac duhrigeeduna wuxuu noqonayaa bishii intii ka soo hadhay oo ah sagaal iyo labaatan cisho oo waayo aanu nidhi xaydkeedu wuxuu noqonayaa maalin iyo habeen maxaa yeelay la hubaa waa yani waan hubnaa xaydku inuusan ka yareen maalin iyo habeen waa inta u yar inta kalena waxaa laga soo qaaday inay daahir tahay oo waxa weeye salaadaheedii bay tukanaysaa way iska cibaadaysanaysaa way soomaysaa ninkeedii bay xalaal u noqonaysaa ila akhirihi waaya aw amase muctaadatan kaanat waxay ahayd gabadhii muctaadatan mid caado lahayd oo hore dhiigga usoo maray bian sabaqa lahaa waaba inuu u hormaray xaydun xayd iyo duhrun duhri fa turaddu waa loo celinayaa ilayhimaa xaydkaa iyo duhrigaas qadran xagga qadarka wa waqtan iyo xagga waqtigaba wa tahbut way ku sugnaanaysaa caadadii bimaratin hal mar ayay ku sugnaanaysaa fil asaxi wejka asaxnimada badan tanina waxaa weeye noocii saddexaad ee mustaxaadada waa gabadhii muctaadada ahayd ee horay dhiig iskugu aragtay dhiigu kuma cusbo ee horaybay dhiig iskugu aragtay dhiiggani waa kii labaad ama waa kii saddexaad ayaa wuxuu isku bedelay istixaado dhabar furan bu isku bedelay oo dhiiggiibaa in badan socday gabadhaas haddii ay tahay hayra mumayiza oy dhiiggii kala soocaynin xaaladdan waxa weeye mustaxaada muctaada hayra mumayiza weyaan oon waxa wey tamyiiz aan lahayn sa darteed meel yar kaga qora kitaabka inay hayr mumayisa tahay haddii sharaxa aad ka arkaysana de waaba hagaag muctahaado hayr mumayisa wey gabadha macnaha dhiiggii laba midab uguma imaanayo oo ma kala saarayso laakiin hore dhiiggii usoo maray oo caade ulahayd caadadeediina way xusuusan tahay caadadeediina maysan hilmaamin way xusuusan tahay xagga qadarkana way xusuusan tahay xagga waktigana way xusuusan tahay haddaba caadadeedii ayaan u celinaynaa xagga qadarka intii qadar waxaa looga jeeda intuu caadada ay soconaysay waktigana wakti uu ku dhici jiray maalan bisha bilowgeeda ama dhammaadkeeda ama dhexdeeda wakhtiguu ku dhici jiray ayaa loo celinayaa muddaduu socon jiray afar cisho shan cisho lix cisho intii uu socon jirayna waa loo celinaya tusaalaheeda waxaa weeye gabadh ayaa waxaa weeye caado hore lahayd caadadeedu waxay ahayd bil kasta bilowgeeda markay ka watahay bishu ayay caadadu ku dhici jirtay shan cishada way socon jirtay dabeetana dhabar furan baa ku dhacay dhabar furankii marku ku dhacay waxaan leenahay gabadha maadaama caado hore ay lahayd isla markaana dhiiggan ku dhacay hal midab ugu imaanayo aysan kala soocaynin caadadeedii baan u celinna oo maxay ahayd caadadeedu bil kasta bilowgeeda inay isku aragto xagga qadarka an cisho inuu soconayo agga wakhtigana bisha bilowgeeda marka anta maalmoodoo hore ayaan uxukminaynaa inuu xayd yahay wixii antaa cisho ka dambeeyana waa dhabalfuran baa leenahay haddaba shantaa hore bay salaadda iska daynaysaa soonka iska daynaysaa shantaa cisho markay dhammaato way maydhanaysaa dabeetana ninkeedina xalaal bay unoqonaysaa wayna tukanaysaa wayna soomaysaa waayahay waxaana taa daliil ah xadiidkii Eh, imaam shaafici eyrkiiba iyo abu daawud iyo eyrkeedba wariyeen eh, sanad saxiix ka wariyeen can umu salama radi allahu tacaala canha in haweeney eh, uu dhabarfuran ku dhacay wakhtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana umu salama ayaa nabiga alayhi salat salaam fatwo u weydiisay oo yani gabadhaas xukumkeeda nabiga alayh slam weydiisay markaasaa nabigu wuxuu hi alayhi salaatu wasalaam litandur cadad alayaam wاlayaali kanat taxiiduhuna min ashahr qabla an yusiibaha اladii asaabaha faltadac الصalaata qadra dalika min الشhahr faإida khallafat dalika faltakhtasil uma litastatir uma litastatir bihawbin uma litusali wuxuu nabigu yhi alayh slat slam ha eegto maalmaha iyo habeenada caadada ku dhici jirtay bil kasta intaysan dhabar furankan uu ku dhicin dabeetana salaadda ha ka tagto maalmahaas qadarkoodii oo bishan ee caadada ku dhacday ah ama dhabar furan ku dhacay dabeetana haddii maalmahaas ay tagaan waxa weeye ha maydhato oo ha is asurto oo salaaddii ha tukato waayahay gabadhan aan idhi waa muctaado caadadeedu intee bay ku sugnaanaysaa ma mar hore inay caado hal mar dhiig isku aragtay baa shardi ah mise labo mise saddex intaba waa la yidhi oo intaba wax wey waa aqwaal madhab ku jirta laakiin qowlka muctamadka waxaa weeye caadadu hal mar ayay ku sugnaataa hal mar un hadday ay caado hore ay lahayd caadadeedii waa loo celinayaa sida asaxa ah qowl kale wuxuu leeyahay laba jeer ayaa shardiga maxaa yaele caadadu waa wax soo noqnoqonaya laba jeer hore waa inay dhiigga isku aragtay si ay caadadu u sugnaato qowl kale wuxuu leeyahay saddex jeer baa shardi ah lakiin qowlka muctamadka waxa weya hal mar oo hore hadday caadada isku aragtay waxa wey dhiiggan xaydku uu soo maray waa loo celinaya caadadeedii agga qadarka iyo agga waktigaba wayuxkamu waa loo xukminayaa lilmuctaadati gabadhii caadada lahayd almumayizati ee kala soocaysay dhiiggii bitamyiizi tamyiiz baa loo xukumaya lalcaadati caadadii looma xukumayo fi lasaxi wejka asaxnimada badan haddaan qabano halkana mualif wuxuu ku xuseeyaa noocii afraad ee mustahaadada waxa wey waa muctaada mumayiza tii horen hadda ka soo baxna waxay ahayd muctaada hayr mumayiza waa gabadh caado hore lahayd laakiin oo caadadeediina xusuusan laakiin dhiiggii aan kala soocaynin oo hal siku matala dhiiggii ugu imaanaya caadadeeda loo celinaya agga qadarkii agga waktigaba tanna waxa weeye waa gabadh caado hore lahayd oo isla markaa tamyiizna leh caadadeediina way xusuusataa dhiiggiina waxaw laba siyaaboo kala duwan laba sifoo kala duwan buu ogu imanaya wayna kala soocaysaa dhiiggii marka waxaan u xukminaynaa caadadeedii baan u celinaynaa mise tamyiisteedaan u xukminaynaa oo dhiiggii qawiga ahna waxaan ka dhigaynaa xayd dhiiggii daciifkaahna waxaan ka dhigaynaa istixaado waa laba wej oo madhabka ku jira laakiin ka muctamadka waxa weeye waxaa loo xukumaya tamyiiska tamyiiska loo xukumaya caadadii loo celin oo dhiiggaa ay kala soocayso ayuunbaa loo xukminaya oo ayadaa la weydiinayaa dhiiga qaabkee kugu yimaadaa hadday dhahdo maalan dhiig madowna waan arkaa maalmaha qaar dhiig casna waxa weeye asna waan arkaa shuruuddii baan ku dabaqaynaa ma soo dhaaftay markaa dhiiggaa madow ayaa wuxuu noqonayaa xayd dhiiggaa waxa weeye casna wuxuu noqonayaa istixaado waaya waxaa tamyiiska lagu hormariyay caadada waxaa weeye maxaa yeelay tamyiisku waa calaamad dhiigga ku sugan laakiin caadadu waa calaamad qofka dhiigga uu ka imaanayo haweenaydii ah ku sugan daba calaamada dhiigga laftiisa ku sugan ayaa ka mudan in calaamada qofka dhiigga uu ka imaanayo la eego midda kale tamiisku waxa weye waa calaamad ku sugan dhiigga gabadha markaa haya caadaduna waa calaamad ku sugan dhiig hore oo tegey oo dhammaaday calaamad kusoo wayaan marka dhiiggan imika jira in calaamadiisa la eego oo la tixgeliyo ayaa ka unaysa dhiig horeo jiray in la eego midda kale nabiga alayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi eh, damulxaydi aswadu yucraf dhiigga xaydku waa mid madow oo la garanayo markaa nabig alay slam maadaama tamyiiskii uu tilmaamay uu yidhi dhiigga xaydku waa madow yahay waa la garanayaa oo dhiiga kale uu ka duwan yahay dee waxaa weeye tamyiiskaas in la ictimaadaya ayaa xadiidkaasi muujinaya marka laleeyahay muctaadadii mumayizada ahayd waxaa loo xukumaya tamyiisteeda caadada looma xukumaya waxaa looga jeedaa hadday iskhilaaaan tamyiiskii caadadii baa iskhilaaay laakiin hadday iswaafaqaan oo waxa weeye tamyiiskii iyo caadadiiba ay waxa wey iswaafaqaan dee taasi waa nuur calaa nuur taasi dhib maleba haddaba hadday iskhilaafaan tusaalaheedu muxuu noqonayaa tusaalaheedu waxa weye gabadha maalan caadadeedu waxay ahayd bisha awalkeeda ayay shan cisho caadada isku arki jirtay bisha inteeda kalena an iyo labaatanka cishee kalena duhri jirtay dabeetana waxaa ku dhacay dhabar furan oo waxay aragtay dhiig madow oo toban maalmood soconaya bisha awalkeedii dabeetana bisha inteedii kale labaatankii beri ee kale ayaa waxay isku aragtay dhiig cas hadda way iskhilaafeen iyo tamiiskii soo maaragtid waxay ahayd shan cisho tamiiskana waxa weeye toban cisho ayuu dhiig madow socdaa midkayn xukumaynaa tamiiskii baan xukumaynaa oo waxaan leenahay tobankaa cishee dhiigga madow arkayso ayaa xayd noqonaya labaatankaa cishee dhiigga casi arkaysana waa dhabar furan saasaan u xukumaynaa e, ma dhahayno waxaa loo celinaya caadadeedii ahayd shan cisho ayaa loo celinaya tamiiska ayaan xukumaynaa tamiiska ayaa halkan la horraysinaya haddaba tani waxa weyaan e, waa noocii afraad ee ahayd e, muctaadadii mumayizada ahayd aw amase mutaxayiratan weeye gabadhii mid wareersan bian nasiyat waxayba hilmaantay caadataha caadadeedii qadaran xagga qadarka oo waqtan iyo xagga waqtiga fa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay ka mubtada'atin bay la mid tahay sida gabadhiibu ku hor leeyahay walmashhuuru qowlka la caam bixiyey waxaa weeye wujuubuulixtiyaadi dadaalkii inuu waajib yaho fa yaxrumu kolkaa waxaa ka xaaraana alwadu gabadhii in loo tago wamasulmusxafi musxafkii taabashadiisiibaa ka xaaraana walqiraa'atu inay qur-aanka akhrisaa ka xaaraan ah fii hayri salaati salaada dhexdeeda waxaan ahayn qur-aankii inay ku akhriso ayaa ka xaaraan ah wa tusallii wayna tukan alfaraa'ida salaadihii faradka ahaa abadan weligeed wakadaa saasoo kale annaflu sunnihiina way tukan fil asaxi wejka asaxnimada badan wa takhtasilu way u maydhan likulli fardin farad kasta wa tasuumu way soomi ramadaana bisha ramadaan uma dabeetana shahran bil kale soomi kaamilayn oo labaduba ay dhammaystiran yihiin oo sodon buuxo labaduba yihiin oo fa yaxsulu markaa waxaa oga xasili min kullin bil kasta arbacata cashara afar iyo toban maalmood uma dabeetana tasuumu way soomi min amaaniyata cashara siddeed iyo toban maalmood ayay waxay ka soomaysaa alaaatan saddex awalaha xagga hore waalaatatan saddexna aakhiraha xagga dambe sideed iyo tobankaas fayaxsulu kolkaa waxaa u xasili alyowmaani albaaqiyaan labadii maalmood ee baaqiga ahaa ee u harhsanaa wa yumkin waxaa suuragal ah qadaa'u yowmin maalin inay qallayso bisawmi yowmin maalin soonkeed uma dabeetan athaalit maalinta maalinta ku saddex ah wasaabic cashar maalintaas maalinta ku toddobiyo toban ah mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa noocii shanaad oo ahayd mutaxayiradii mutaxayiradaas ayaa saddex qaybood u qaybsamaysa horta mutaxayiro horta waxa lagu magacaabay waa tii wanaagsanayd mutaxayirana waa la dhahaa muxayirana waa la dhahaa mutaxayiro marka leeyahay waxaa weeye tii ayadu wanaagsaneydoo waxa weeye caadadeedii bay hilmaantay tamyiizna ma leh caadadeediina way hilmaantay gabadhaas ayaa mutaxayiro noqonaysa muxayirana waa la yidhaahdaa oo waxa weeye faqiihii bay wareerisay sheekhii ayay wareerisay oo arrinkeedii ku wareerisay haddaba saddex qaybood ayay u qaybsantaa saan horey usoo tilmaanay naasiyatan lilqadri walwaqt gabadh hilmaansan qadarkii dhiigu ka soconayay iyo walwaqti waqtigu dhiigu uu ku dhici jiray labada way hilmaantay taasi waxaa la idhahdaa mutaxayira mulaqa waa tan hadda mualifku halkan ku tilmaamaya waa mutaxayira mulaqa waxba maba xuusataba laa qadarkii dhiiggu uu ku dhici jiray intuu ku dhici jiray iyo wakti ku dhici jiray labada way hilmaantay nooca labaad waxaa weeye naasiyatan lilwakti duuna alqadr waxay hilmaantay waktigii laakiin qadarkii ku dhici jiray iyo intuu socon jiray dhiiggu way xusataa ama taa cagsigeedoo waxa weeye waxay hilmaantay qadarkii intuu socon jire xaafidatan liwaqti waktigii bay xafisantahay haddaba saddexda qaybood bay qaybsantaa naasiyatan lilqadri walwaqti qadarkii waktigiiba inay hilowday waa mutaxayira mutlaqa naasiyata liqadri duuna alwaqt iyo naasiyata lilwaqti duuna alqadr labadan dambe waxay dhahaan mutaxayira nisbiya labadan dambe dib buu ka sheegi doonaa mualifku oo halkan uu leeyahay wain xafidat shay-an falilyaqiini xukmuhu ayuu ku tilmaami doonaa tii wakhtiga hilmaantay laakiin qadarka xusuusnayd ama qadarkii hilmaantay ee wakhtigii xusuusnayd xaggaa dambe ayuu ku tilmaami doonaa wain xafidat shay-an falilyaqiini xukmuhu lakiin halkan wuxuu ku tilmaamayaa mutaxayira mulaqa waa tii qadarkii iyo wakhtigiiba ilooda haddaba taas xukumkeedu muxuu noqonayaa laba qowl baa madhab ku jira qowlka koobaad wuxuu leeyahay mubtadao ayaan ka soo qaadaynaa fa fii qowlinka mubtadaa gabadhii mubtada'ada ahayd ayna soo dhaaftay ayuu xukumkeedii noqonaya mubtada'a waxaa weeye hayru mumayiza oo waxaa laga dhigayaa dhiiggeedii maalin iyo habeen sagaaliyo labaatanka ceshee bishana waxay noqonaysa intii soo hadhay duhri ayaa lagu xukminaya maxaa yeel intaasaa la hubaa buu leeyahay maalinta iyo habeenka inu xagga wixii kalena duhri baan u xukumayna qowlkaas haddii la qaadan lahaa hawshu way fududaan lahayd laakiin qowlkaasi qowl daciifa wey qowlka mashhuurka ee muctamadka madhabka ku ah waxaa weeye in ixtiyaad uu waajib yahay ixtiyaadka waxaa loga jeedaa in la dadaalayo oo waxaa weeye gabadhii loo ixtiyaadayo cibaadadeedii iyo waxa weye mucaamaladeediiba maxaa yele zaman kasta wuxuu ixtimaalaa xayd iyo duhri zaman kasta waxaa suuragal inuu xayd yahay inuu duhr yahay waa ka suuragal marka xaydkeedii iyo duhrigeedii baa isku khaldamay oo isku dheehmay saa darteed waxa weeye kama soo qaadi kara gabadhii mar kasta inay daahir tahay oo taas suuragalba ma aha gabadha dhig baa ka socda isla markaa zamankii oo dhan kama soo qaadi kara inuu ayd yahay ilan aydku waxa weeye an iyo toban cisho ma dhaafeen marka daruur ahaan ayaan u ixtiyaadaynaa oon dadaalka u samaynaynaa maqsuudku maaha in lagu adkeeyo oo ayadii cibaadadii lagu tashdiidiyo oo arrinkii lagu adkeeyo ma ah ayadaa loo dadaalayaa haddaba ixtiyaadkaasi muxuu noqonayaa dadaalkaas la tilmaamay waajibka muxuu noqonayaa horta marka koowaad gabadhii waxaa ka xaaraana ninkeedii inuu he u tago ayaa ka xaaraana eh, ama uu ku raaxaysto inta udhexaysa xudunteeda iyo loogeeda eh, maxaa yeele waxaa suuragal inay xayd ay qabto xilligaa uu tabayo sidoo kale waxaa ka xaaraan musxafka inay taabato eh, waxaa kaloo ka xaaraan ah qur-aanka inay akhriso ayadoon salaad tukanayn lakiin hadday salaad tukanayso waxa weeyaan qur-aankii waa akhrinaysaa ilaan salaaddii bilaa qur-aan ma asaxayseen salaadihiina way tukanaysaa salaadaha faradka way tukanaysaa salaadaha sunnana way tukanaysaa inkastoo sunnadii khilaaf uu ku yar jiro oo qowlka asax ka soo horjeeda uu leeyahay ma tukanaysa maxaa wax daruura ah ma jirto ixtiyaadan bay u tukanaysaa waana waajib inay tukanto ayadoo loo dadaalayo markaa yani cibaadadii loo dadaalayo eh, maxaa yeele waxaa suuragalaya daahirta sidoo kale farad kasta way u maydhanaysaa salaad kasta oo farad ah way u maydhanaysaa maxaa yeele waxaa suuragal ah inuu dhiiggii ka go'ay xilligaas salaadda ka hor inuu dhiiggi ka go ayaa suuragal ah saas darteed salaad kasta oo farada markay tukanayso way meehanaysaa soonkii qaabkee bay u soomaysaa bishii ramadaan way soomaysaa see u dhantahay soddonkeeda way soomaysaa bil kale oo ku xigtana bisha waxa wey shawaal maalinta ciidda marka laga reebo ayadna way soomaysaa bishaasay u dhan tahay soddon maalmood oo ku xiga maalinta ciidda ka dambaysa ayay soomaysaa laba bilood ayay sidaa ku soomaysaa gabadhi waxaa saas loo leeyahay ixtiyaaan maxaa yeelay waxaa suuragal ah bisha ramadaanba in waxaa weeye eh, ay daahir tahaa dhici karta inay xayd qabtana waa suuragal marka yani aswa alixtimaalaat ixtimaalka ugu xun ayaan qaadanayna oo waa sida ixtimaalkaasi in dhiigiu ka socday an iyo toban cisho labadaha bilood dhiiggii xaydka ahaa isla markaana waxaa weeye maalintii ramadaan uu kow ahaa bartamihiisa uu xaydkii ku bilaabmay uu an iyo toban cisho socday maalintii lixiyo tobnaad bartankeedii uu ka go'ay sida marka waxaa kaga buray lix iyo toban cisho oo bishii ramadaan ka mid ah saa darteed malifku yidhi fayaxsulu min kulli arbacata cashara afariyo toban maalmoodma in ay bishii ramadaan oga xasishay lix iyo tobanna inay ka burtay oo see uga waxa weeye haddii xaydkii ku dhaco maalintii ramadaan uu kow ahaa bartamihiisii oo uu socday an iyo toban cisho aar alxayd uu socday waa ixtimaalka ugu xunay aar alxayd inuu socday shan iyo toban cisho ah bartamihii bilowday bartamihii maalintii lix iyo tobnaadna wuu go-ay sidaa ayuu soonka ka buraya ilan maalinta uu xayd ku yimid dhexdiisa iyadoo sooman soonka ka buraya maalinta uu waxaa wey ka go-ayna waxaway de soonkii amaba asaxayaba waxaa inoo saadhay bishii markii lix laga jaro afar cisho afar iyo cisho ayaa labadii bilood mid kasta oga xasilay afar iyo toban isku dar waa sideed labaatan bishiina waxay ahayd soddon soo ma laba cisho ayaa u harsan labada casho haddaba seebay qalaynaysaa oo si labada maalmood biyaqiinin soonkeeda u asaxo oo haddii uu dhiiggii ku dhaco maalan maalinta koobaad oo uu dhiiggii socdo han iyo maalinta koobaadna dhexdeeda bilowdo maalinta lix iyo tobnaad uu go'o intii hore wey waxa weye soonkeeda ooma asixin maalinta koobaad iyo maalinta labaad iyo maalinta saddexaad intaaba waxa weye soonkeeda wuu buray maalinta lix iyo oo maalinta go-ay wuu buray waxaa u saaray toddobiyo tobankii sideed iyo haddii uu bilaabmay dhiiggii maalan maalinta labaad oo uu gaadhay ilaa maalinta toddobiyo tobnaad tii kooaad iyo ti sideed tobnaad ba usoo haray hadduu maalinta saddexaad bilowdo oo maalinta saddeed iyo tobnaad go-ana tii kooaad iyo tii labaad ayaa usoo haraysa wahaakada waxaa la rabaa fii kulli ixtimaalaat in labadii maalmood ay u badbaadaan ayadoon qaadanayna aswa alixtimaalaat ixtimaalka ugu xun oo ah inuu dhiiggii socdo an iyo toban cisho uu socdo waaya haddii ay markaa ay doonto inay maalin soo qalayso maalin eh, waxa weeye eh, dhaaftay maalan ramadaan oo xanuunsatay maalan ayay rabtaa inay soo qalayso qaabkey bay usoo qalaynaysaa maalintii keliyaed ma soo qalaynaysa saddex maalmood ayay ku soo qalaynaysaa maalintii oo saddexdaa maalmood weliba loo qaybinayo toddobiyo marka sideed toban cish looma loo qaybinaya oo maalinta koobaad iyo maalinta maalinta ku saddexa iyo maalinta maalinta ku toddobiyo toban ah sidaas ayay u soomaysaa waxaan rabaa bikulli ixtimaalaat in ay u soo hadho maalin yaqiinan ay soontay oo haddii dhiigga ku dhaco maalinta koobaad wuxuu soconayaa ilaa maalinta dhexdeeda hadduu bilowdo ilaa maalinta lix iyo tobnaad dhexdeedii maalinta toddobiyo tobnaad ayaa usoo haraysa oo u nabadgelaysa haddii maalinta labaad uu bilaabmayna ilaa maalintii toddobiyo tobnaad ayuu markaa gelayaa oo tii koowaad ayaa usoo haraysa wahaakada bikul ixtimaalaat waxa wey waxaan rabaa inay maalin usoo hadho waaya intaas ayuu mualifkii mutaxayiradii muطlaqada ahayd ee yani hilmaantay caadadeedii xagga qadarkii xagga waktigaba ayuu axkaamteeda kusoo ururiyey waata ugu adag agga ay axkaamteeda ugu adag tahay kuwa kalea xoogaa maaragtay yardhaa wuxuu yidhi aw amase mutaxayiratan ay tahay gabadhii mid wareersan biannasiyat mutaxayiradu waaba tii hilmaantay caadataha caadadeedii qadran agga qadarka waqtan agga waqtiga fa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay mubtada'atin bay la mid tahay gabadhii dhiigu ku bilaabmay ee lagu bilaabay dhiiggii walmashhuuru qowlka mashhuurkaasi waxaa weeye wujuubu ixtiyaadi dadaalkii inuu waajib yahay oo fa yaxrumu lwau markaa inuu ninkeedii u tago ayaa xaaraan ah wamasulmusxafi musxafkii taabashadiisiina waa ka xaaraan gabadhii mutaxayarada ahayd waalqiraa'atu in qur-aanka in akhrisana fii hayri salaati salaada dhexdeeda waxaan ahayna waa ka xaaraan watusallii laakiin way tukanaysaa alfaraa'ida salaadihii faradka ahaa abadan weligeed way tukanaysaa oo maalina ka tegi maysa salaada faradka ah wakada naflu waxaa la mid ah saasoo kale sunnihii ayaa la midahoo asna way tukanaysaa fi lasaxi watakhtasilu way maydhanaysaa likulli fardin farad kastana way u maydhanaysaa maxaa yeele waxaa suuragal ah inuu faradka wax yar ka hor dhiigii ka go-ay saas darteed faradkaas way u maydhanaysaa salaad kastoo farada way maydhanaysaa wa tasuumu ramadaan kale oo ramadaankii aan ahayn kaamilayda iyadoo labaduba ay dhammaystiran yihiin oo labaduba soddon buuxa yihiin fayaxsulu kolkaa waxaa u xasilayaa min kullin mid kasta oo labadii bilood ah arbacata cashar afar maalmood uma dabeetana tasuum way ka soomaysaa min amaaniyata casharaas siddeed cisho ayaa waxay ka soomaysaa alaaatan saddex maalmood awalahaa xagga hore siddeed iyo tobankaas wa alaaatan maalmoodna aakhiraha xagga dambe siddeed iyo ayay ka soomaysaa oo fa yaxsul kolkaa waxa u xasilaya alyowmaani labadii maalmood ee harsanaa wayumkin waxaa suuragala ah qadaau yowmin maalin inay qalayso dhaaftay bisawmi yowmin maalin inay soonto uma aaalia maalinta maalinta ku saddex ah wasaabi maalinta maalinta ku toddobiyo toban ah wain xafidat haddii gabadhii ay xafido ay qaybto oy xusuusan shay-an wax caadadeedii ka ah waxna ay ilowdo falilyaqiini wixii la hubo waxaa u sugnaaday xukmu xukunkiisu leeyahay wahiya ayaduna fi lmuxtamili wixii suuragal ah zamankii muxtamilkaah ee ka suuroobaysa inuu xayd noqdo iyo inuu duhri noqdo ka xaa'idin bay noqonaysaa gabadh xayd qabta filwadci xagga jimaaca wa daahirin mid daahira ayay noqonaysaa filcibaadaati xagga cibaadaadka wain ixtamala haddii uu zamankii ixtimaalo ay suuragal ay tahay inqiaacan go'itaan inuu dhiiggii ka go'o wajaba markaa waxaa waajiba alquslu inay maydhato likulli fardin farad kasta halkan wuxuu mualif ku tilmaamayaa labadii nooc ee ka mid ahaa mutaxayirada ila saddex qaybood baan u qaybinay marka waa labadii noocee dambe ee mutaxayirada oo ahayd tii naasiyatan lilwakti duuna alqadar macnaha gabadhan waxay ilowdeen waktigii qadarkii lakimeena iloobin ama naasiyatan lilqadri duuna alwaqti ama waxay ilowdeen qadarkii ee waktigii meena iloobin gabadhaas ayuu halkan ku tilmaamayaa labada noocba isku xukun bay yeelanayaan wuxuu yidhi haddii gabadhii caadadeedii ay wax ka xusuusato yaqiintu waxay leedahay xukun yani wixii la hubo inuu xayd yahay waa xayd ama duhri inuu yahay waa duhri wixii labadaba ixtimaala xayd iyo duhri ixtimaalana waxaa laga soo qaadaya ixtiyaad baa la samaynaya oo xagga yani jimaacana waa xaaraan oo waxay noqonaysaa sida gabadhii xaydkii qabto oo kale ayaa alxukunkii la siinaya waa la dadaalayaa oo ninkeeda u dhowaan mahayo marba haddii ixtimaal xayd iyo duhri uu jiro xagga cibaadaadkana waxaa laga soo qaadaya sida iyadoo daahirahoo cibaadaadkii way la imaanaysaa soonkii iyo salaadiiba haddii inqiaac uu zamankii ixtimaalana in dhiig uu ka go'o hadduu ixtimaalana waxaa waajiba markaa salaad kasta oo farad ah inay u maydhato laakiin haddii inqiaac uusan ixtimaalayn way weyse aadanaysaa oo salaad kasta weyse qaadanaysaa laakiin ma maydhanayso laakiin hadduu zamankii ixtimaalaya inqiaac dhiig inuu ka go'o markaas salaad kasta oo farad ah way u maydhanaysaa ixtiyaadan waxaasuna waa ixtiyaad tusaalaan ku fahmaynaa markii tusaalaha laga bixiyo gabadhii xaafidada lilwaqti ahayd waqtiga xafidsanayd laakiin qadarkii ilowday yani gabadhan waxay xusuusataa waktigii uu ku dhici jiray xaydku isla markaa waxay ilowsan tahay qadarkii uu socon jiray ma maalin buu ahaa ma labuu ahaa ma shan buu ahaa intuu socon jiray ma xusato laakiin wakhtigii way xusataa tusaalaheedu waxaa wey sida maalan inay dhahdo oo kale xaydka waxaan isku arki jiray bil kasta bilowgeeda ayaan isku arki jiray haddaba wakhtigii way xusataa bil kasta bilowgeeda tidhi wakhtigii way xusataa laakiin ma garanaya tidhi qadarku intuu socon jiray waxaan hubnaa haddaba yowmun waleyla maalin iyo habeen in uu xayd yahay maalinta iyo habeenka u horeeya waa xayd biyaqiin taas waan hubna maxaa xaydka inta u yar waa maalin iyo habeen waay sidoo kale bisha han iyo tobankeeda dambe maalinta lixiyo tobnaad ilaa bisha aakhirkeeda laga gaaro waa niska dambe bisha waxaan hubnaa duhrun biyaqiin inay tahay sababtoo ah dee waxaa weeye aar alxayd waa han iyo toban soo maaha xataa hadduu han iyo toban socdo han iyo tobanka dambe waxay noqonaysaa markaa duhr biyaqiin waaya daahir bay noqonaysaa inta udhaxaysa maalinta labaad ilaa maalinta han iyo tobnaadna waxay ixtimaashaa xayd iyo duhri iyo inqiaac intaba ixtimaasha waxaa suuragal ah maalinta labaad inay caadadii ka goodo oy daahir waxaa suuragala maya maalinta saddexaad maya maalinta afaraad maya maalinta shanaad ilaa maalinta shan iyo tobnaad laga gaadho intaasoo dhan waxay ixtimaashaa xayd iyo duhr iyo inqiaac inta way ixtimaashaa haddaba qaacidada haddaan ku dabaqayna waxaan leenahay maalinta koobaad waa xayd gabadhaas oo waxa weeye salaaddiiba tukan mayso soobi mayso ninkeed u dhowaan maayo han iyo tobanka dambe bishana waa duhrun biyaqiin waxa weeye salaaddiibay tukanaysaa way soomaysaa ninkeeda xalaal bay noqonaysaa inta udhaxaysa maalinta labaad iyo maalinta han iyo tobnaadna waxay ixtimaashaa dohri iyo xayd iyo inqiaac intaba maadaama ixtimaasho waxa weeye ninkeeda horta u dhawaan mahayo isla markaana way cibaadaysanaysaa oo salaadii way tukanaysaa way soomaysaa ee salaad kastana way u maydhanaysaa maalinta labaad ilaa maalinta han iyo tobnaad taasi waxa weye gabadhii waktiga xusuusnayd laakiin qadarkii ilowday tii kale xaafida lilqadri duuna alwaqt waa gabadhii qadarka intuu soconaya dhiigga xusuusnayd laakiin waktiga uu ku dhacayay ilowday tusaaleed waxaa weye gabadha waxay tidhi xaydkaygu wuxuu ahaa shan cishuu ahaa oo tobanka maalmood ee bisha u horeeya ayuu shan maalmood igu dhici jiray laakiin ma garanayo wakhtiga uu bilaamayay bitaxdiid waxaanse hubaa maalinta koowaad ee bisha in aan daahir ahaa laakiinoo maalinta labaad ma bilaami jiray oo maalinta saddexaad bilaami ma garanayo laakiin shan cisho oo tobanka maalmood bisha u horeeya eh, ayuu xaydkan igu dhici jiray oo isku aqaan haddaba gabadhan xukunkeedu waxaa weeye maalinta eh, koobaad waa duhri waa iyadaaba sheegtay oo maalinta koobaad daahir baan ahaan jiray bay tiri waa duhri maalinta lixaadna waa xayd biyaqiin oo seedu xayd u noqonaya wuxuu xayd u noqonayaa maalinta lixaad maadaamay tiri shan cisho ayuu dhiigani socon jiray haddii uu bilaabmo maalinta labaad oo shan cisho oo halka isku xigto uu noqdo dee maalinta lixaad waa maalintuu go-ayey waxaa weeye way soo gelaysaa haddii xagga dambe aan ka dhigna shanta cishona oo maalinta lixaad uu bilaabmana waxaa weeye eednadi waa maalinta koobaad dhiig ku dhacayo eedna maalinta lixaad way soo gelaysaa laba jeeraba maalinta lixaad way soo gelaysaa oo waa xayd biyaqiin waaya labaatanka dambe maalinta kii tobnaad ilaa intay bisha ka dhammaanayso waa duhur biyaqiin waan hornaa igana ilaa iyadaa noo caddaysay in tobanka hore shan ka mida uun caadadeedu ahayd laakiin labaatanka dambe ma soo gelayso maalinta labaad ilaa maalinta shanaad laga gaadhana waxa weeye xayd iyo duhri labada way ixtimaashaa yani maalinta labaad ilaa maalinta hanaad inta udhaxaysa xayda way noqon kartaa duhrna way noqon kartaa laakiin inqidaac ma ixtimaasho inuu dhiig ka go ma ixtimaasho waa suuragal inuu ayd ay tahay waa suuragal inay daahir tahay laakiin dhiig inuu ka go-o maalmaha suuragal ma ah ila han cishay tidhi hadduu maalinta labaad bilaabmo maalinta labaad iyo saddexaad iyo afaraad iyo hanaad intaa wuu socon waa loodaa inqidaac marka maalmahaas iyada laga fili maayo waay maalinta toddobaad ilaa maalinta tobnaadna waxa weeye xayd iyo duhri iyo inqiaac inta waa ka suuragal inay xayd qabto iyo inay xaydka daahir tahay iyo inuu xayd ka go intaba waa suuragal oo wuxuu suuragal noqonaya inqiaaca waxaa suuragala inuu xaggii hore xayd ka bilaabo oo maalmahaas kale uu go maala hadduu maalinta labaad uu bilaabo maalinta lixaad ayuu go-aya maalinta waxa weeye saddexaad hadduu bilabo maalinta toddobaad buu go-aya maalinta afraad hadduu bilabo maalinta sideedaad buu go-aya wahaa kada yani maalmahaas inqiaacna wuu ixtimaalaa xaydna wuu ixtimaalaa duhrina wuu ixtimaalaa waaya haddaba qaacidadu mualifka nasiiye baan ku dabaqaynaa oo waxaan leenahay maalinta koobaad waa duhri soo ma ah gabadhan inta duhrigiiba lagu xubnay iyadoo dhiigi ka socdo ayaa eh, maalinta koobaad laleeyahay waa waxa weeye eh, daahir ayaa lagu xukminayaa waaya haddana maalinta lixaad waxaa laleeyahay waa xayd waan hubnaa maalinta leexad inay xayd tahay labaatanka beri ee dambena waxa wey waa duhri oo ayadna waxaa laga rabaa inay salaadihii tukato oo waxa weeye ay soonto ninkeedina xalaal bay noqonaysaa maalmaha ay ixtimaasho inqiaacana waxa wey toddobada ilaa waxa weeye tobanka laga gaarayana waa inay salaad kasta u maydhataan maalmaha labada ilaa shantana waxa wey xayd iyo duhri bay ixtimaasha way weyse qaadanaysaa way weyse qaadanaysaa wayna tukanaysaa oo ka xaaidin fi lwai wa aahirin fi lcibaadaat qaacidadaasaan ku dabaqaynaa oo yani agga galmadana waa ka xaaraan xagga cibaadadana waa u aahiro way tukanaysaa waay wain xafidat hayan hay hadday xafiddo gabadhii caadadeedii ka mid a ah, falil yaqiini yaqiintii waxaa u sugnaaday xukmu xukumkiisa wahiya iyaduna fi muxtamili zamankii ixtimaalayay ee ka suuragelaysay inuu xayd yahay iyo inuu duhr yahayba ka xaaidin bay la mid tahay gabadh caado qabtaa fi lwadci xagga waxaw jimaaca waaahir daahir bay la mid tahay fi lcibaadaati gabadh daahir ah xagga cibaadaadka wain ixtamala haddii zamankii uu ixtimaalo inqidaacan gu'itaan inuu dhiig ka go'o wajaba waxaa waajib alqusl marka in umeerata likulli fardin farad kasta wladharu qowlka adharka ee muctamadka waxaa weeye ana dama alxaamili gabadhii uurka lahayd dhiiggeedu iyo wanaqaa'a nadiif ay gabadhii ka nadiif tahay dhiiggii bayna aqali lxaydi xaydka inta u yare dhexdeeda xaydun inuu xad yahay dhiiggaa gabadha uurkada ka imaanaya iyo waxawey nadaafada ama dhiiggaa ka go-aya gabadha ee aqalilxayd inta udhexaysa waaya gabadha uur kale hadday dhiig isku aragto dhiigaasi ma xayd baa mise waa dan fasaad mise xayd maaho waa dan fasaad laba qowl oo madhabka ku jira weeye qowlka muctamadka ee qowlkii jadiidka imaam shaafici waxaa weeye dhiigga gabadha uurkale isku arkayso inuu xayd yahay maxaa yeelay aayadaha qur-aanka ah markii ay tilmaamayeen caadada iyo nusuustaba maysan kala qaadin gabadh uur leh iyo gabadhan uur lahayn marba hadday gabadhu dhiig isku aragto waxa weeyaan axkaamtii xaydka ayay qaadanaysaa faactasilu nisaa fi lmaxyad bilahi qowlka athar ka soo horjeeda jadiidkan waxa wey waa qowl qadiimaho imaam shaafici qowlkiisa qadiimka waxa weyan wuxuu leeyahay xayd ma ahee waa dam fasaad wuxuu la mid yahay sida salasulboolkii oo kale oo markaa gabadhii way tukanaysaa oo way soomaysaa waaya sidoo kale gabadhii haddii aqalul xaydkii xaydkii intii u yaray ama yani xataa waxa wey wixii ka badan maalin iyo habeen haddii ay isku aragto dhiig inuu ka yargo'ayo saacado saacadahaas waxa wey dhiigu ka yargo'ayo ma duhri baa lagu tirinayaa mise xayd waa xayd intii ay waxa wey qumaati uga nadiifsanayso ee dhiiggu uga go'ayo waxaa lagu tirinayaa naqaagaas soo kala dhexgelaya laba dhiig naqaaun muxtawishun bayna damayn waa nadiifnimo u dhaxaysa laba dhiig soo kala dhexgelaysa waxaa lagu tirinayaa xayd ayaa lagu tirinaya lakiin bisharti inuusan an iyo toban casho ka badnayn isla markaa dhiig uusan ka yarayn aqal xayd inuusan ka yarayn weyaan waa inuu laba dhiig xayd ahaan udhexeeya maxaa yeele gabadhii marna dhiig ba isku arki marna dhiig uu ka istaagi gabadhii waxaw dhiiggeedu maaha qasabad la furo oo waxaw habeenii maalin soconaysa maaha maalin qaarkoodna waxaw dhiiggii uu ka yar istaagi saacadaha qaar saacadaha qaarna way isku arkaysaa dhiiggii marka ilaa ay ka daahirsanayso oo hubsanaysa dhiiggiinu kumaatigoo go-ay gabadhaas xukunkii xaydka ayay qaadanaysaa oo waxaa weye salaaddii ma tukanayso ninkeediina uma dhowaan karo qowlka adharka waxa wey ana dam alxaamili gabadhii uurka lahay dhiiggeedii wanaqa'a iyo eh, nadaafadii eh, gabadhi ay ka nadiifsanaysay dhiiggii bayna aqalil xayd xaydka inta u yar dhexdiisana dhacaysay nadaafadaasi xaydun xayd weeye waaqalu nifaasi nifaaskan oogu yar laxdatun waa ilbiriqsi wa agaruhu inta u badanna waxaa weeye situuna waa lixdan waghaalibuhu haalibkiisa su u badan yahayna arbacuuna afartan maalmood weeye wayaxrumu bihi nifaaskii waxaa ku xaaraan ah maa xaramu waxay ku xaaraan noqday bilxayda xaydkii wacubuuruhu nifaaskii inuu tallaabo gudbo sitiina lixdan cisho ka cubuurihi xaydka inuu tallaabo ayay la tahay agarahu agarkiisii shan iyo tobanka cisho ahaa mualifkii markii uu ka soo baxay axkaamtii mustaxaadada xaydkiina hore uga soo hadlay fasalkii hore ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa axkaamtii nifaaska nifaaska waxaa u yar buguuri laxda ilbiriqsi ayaa u yar wuxuu noqon karaa majah ama dafca hal mar gabadhii dhiig ka soo butaaco oo istaaga ayuu noqon karaa waxaana u badan lixdan maalmood ayaa u badan waxaa haalibkiisu inuu yahay afartan maalmood dabcan marka uu leeyahay waxaa u yar majah waxaa u badan lixdan maalmood waxa weeye bilistiqraa iyo tatabuc qaacidadan soo tilmaanay ayaa lagu ogaadayoo bilwujuud yani sidii dee dumarkii lagu arkay waxaa u yarna waa birksi gabadha hal mar intuu dhiig ka istaago inaybaa maaragtay sidaa daahir ku noqoto ka maydhato waxa u badan lixdan cish aalibkiisu se dumarka si u badan yihiin nifaasku waxa wey afartan maalmood sida xadiidkii umu salama ku sugan kaanat ilmufasalu tajlisu calaa cahdi rasuuli llahi sala allah alay waslam arbaciina yowman bay tiri gabadha nifaaska abta waxay fadhiisan jirtay waqtiga nabig ala slam afartan maalmood ayay nifaaska u fadhiisan jirtay waaya maxaa ku xaaraan noqonaya nifaaskii waxaa ku xaaraan noqonaya mualifku xaydka wixii xaaraan ku noqonaya maxaa yeelay xaqiiqada nifaasku waxay tahay dhiig ururay oo xayd ah ayaa markaas noqonaya nifaaskii oo gabadhii markii intay waxaa weeye uurka leedahay dhiiggii caadada ka iman mahayo markii u musho ayuu dhiiggii hal markii imaanaya marka waa dhiiggii xaydka ururay ayaa nifaas noqonaya sida awgeed wixii xaaraan ku noqonaya xaydka unbaa xaaraan ku noqonaya axkaamto dhan baa meesha imanaysa ehm, asaga laftirkiisu wuxuu yeelan karaa yani ehm, dam faasid ah oo waxa wey istixaaduu noqon karaa haddii uu tallaabo lixdankii maalmood wuxuu la mid yahay sida xaydkii oo xaydka hadduu an iyo toban cish agarkiisi uu tallaabo somayna dhihin waa istixaado dhabarfuran tanna waa saas oo kaleo hadday gabadhii eh, nifaaskii uu lixdan cisho ka bato wixii lixdan cisho ka badan lagu tirin mahayo nifaas ee waa dan faasid aho salaadii way tukanaysaa way soomaysaa ninkeedina xalaal bay u noqonaysaa wallahu tacaala aclam wsala allah wslm calaa nabiyina